alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin wالsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaءi wاlmursaliin wabacdu asalaamu calaykum wraxmat ullahi barakaatu walaalayaal ilahay baa mahadlay subxaanahu wa tacaala waxaynu taagannahay maalmihii ugu dambeeyey ramadaan mowduuca maanta uu inoo xisaabsan ama uu sheekhu inoo geli doono waxa uu ka turjumayaa insha allahu acmaashii aan soo wadnay bisha ramadaan iyo bisha ramadaan kadib Eh, waxyaabaha insha allahu inala gudboon maa bacda ramadaan marka eh, sheekh maxamed sheekh camar dirir baa inoo qaada dhigi doona haddii ilahay raalli ka noqdo inaguna inaynu koobno isla markaana kusii camal camalfalno allana haynagu sugee ayaa laynaga doonayaa marka sheekh ayaan kusoo dhaweyn doonaa insha allahu in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina inahu man yahdihi illaahu falaa mudila lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ما بعد إخواني الصائمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidaa alakh mubaarig uu sheegay mawduuceennana wuxuu khusaynayaa innagoo isku dhiiri gelinayna rabadaan kadib inaynaan dib u soo noqonin daalin isbeddel dhinaca xuna aynaan qaadanin laakiin wixii iminka aynu helna macaanaayo wanaagsanaa aynu halkii ka sii wadno marka mawduuca la soo ururiyo taasuu u taagan yahay maadaa bacda ramadaan ramadaan kadib maxaa jira ma horaynu u soconaynaa mise waa dib horaynu u soconaynaa halkaa wey ugu horeyn allah inaga aqbalo waxaynu isla garannay inaynu soo dhex dabaalannay oo aynu ku soo dhex jirnay caballo cibaado ah oo u badan ilaa toban koob iyo toban qodob meelahaas ama koob iyo toban camal ayaa dadkeenna muslimiinta ah meel walaynu joognada ayaynu u taagnay muddadan bisha ramadaan aynu soo qaadanayna labaad soddonka cisho ku dhow waa salaadii iyo soomkii iyo sekadii oo dadka ay ku waajibta ay bixinayeen sadaqadii sunnaha ahayd silatu raxim qaraabo xidhiidhintii iyo cilmigii la baranayey ictikaafkii loo fadhiyey dikrigii iyo wardigii ducadii iyo qur-aankii iyo dadka gaar dadka qaarkoodoo dacwad ku daray waa koob iyo toban camal oo dadka qaarkoodna intay tooda gaarkaa dhaafeen ayay isku dayeen ummaddooda inay waxu fidiyaan oo ay wax saxaan ay wax eh, dhexdooda wanaajiyaan kuwa iskhilaafana camalladaa koob iyo tobanka wax waaweyna oo runtii aad iyo aada u qiimo badnaa nafteennu muddadaa bisha ah way la qabsatay waanay macaansatay waanay jeclaysatay allah inaga aqbalo meelay dadka muslimiinta joogaanba camaladaa aynu soo tirinay iyo kuwa kaleba allaha ka aqbalo waqafaad baa markaa jira meela aynu yar xusi lahayn qodobo qodobka u horeeyaa waxa weeye bisha ramadaan maxaa looga jeedo hadafku ahaa ma in keligeed la cibaadaystaabuu ahaa bisha ramadaan mise cibaadada ayaa dadka lagu cabbaynayay ta dambe weeye shixna ruuxiya bay ahayd waa maxada litasawud libaqiyati alcaam marka had iyo jeer safar adag la gelayo meel basiinka laga qaataa jirto oo laga cabbaysto oo laga buuxsado tii bay ahayd tani marka shidaal baynu ku shubannay cibaadadan aadka u faraha badanee la soo ururiyey ee iyana fadliga badan iyo wakhtiga fadliga badan la ysku beegay waxay ahayd qofka oo la cabbaynayo oo loo buuxinayo loo cabbaynaya sin sanadka inta ka hadhay si uu xayaatadiisa uga faa'iidaysto xayaatadu waa mutajadida ah. kolba qayb baa soo cusboonaanaysa sanadka inta hadhay si uu qofku uga faa'iidaysto isbeddel baa markaa yimid isbeddel wanaagsanoo aynu helay isbeddelkaasi waxaa muhiima ah inuu waddadiisa qaado in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim isbeddelkaa ilaahay uuna siiyey naga qaadi maayo haddaynaan innagu iska qaadin oo aynaan wixii xumaa dib ugu noqonin taas waa qodob cibaadadu rabadaan kuma ege eh rabadaan waxaanoo cibaadaha waxa loogu ururiyey in dadku ay diyaargaroobaan oo shidaalkii ay ku shubtaan sanadka inta hadha ay ku shaqayn lahaayeen taas waa mid midda labaad aynu baraarujin lahay waxa weeye camalkaa aynu soo samaynay ee noocyada kala duwan leh ee aynu dhistay inaynaan dib u duminin taana diinteennu aad bay uga digtaa waana tacab khasaarka u weyn nebiga calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allaahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaahow intii aan hore u socday aanan dib u noqonin waa horu socod horumarka laguu sheegayaa horumarka diinta iyo camalka iyo cibaadada ugu qiimo badan ilaa waxay laynoo abuuray marka nebi maxamed baa ku ducaysanaya intii aan ilaahu horoo maray aanan dib u soo noqonin oonan soo daadegin qur-aankana ilaahay waxau nagu leeyahay walaa takuunuu kallatii naqadat ghaslahaa min bacdi quwatin ankaafa hala mid noqonnina ruuxii dumarka ahayd ee xadhiggay gelinkii hore soo hoday gelinkii dambe dib u furfurtay hala mid noqonina buu laayay aayaddu waxay u taagan tahay tacab khasaar tacab khasaariyuu idinku dhici taasa ilaahay uu ka digaya subxaana wa tacaala qofka muuminka ahi markuu u soconayo ilaahay xaggiisa iyo jannada ilaahay kolkuu ku socdo wuxuu ka dhigan yahay qof jiir fananaya meel jiira buu fananayaa dhakadeeda inta uu gaadho ayuu haddana hoos uga sii daadegaya waa kaa ilaahay tilmaamo falaqta xamal caqaba qofku muu caqabadan gudbo oo nafta uu ku qaado caqabadii nafta wixii ku ahaana ilaahay aayadda ku sharxay ilaa suuradda dhammaadkeeda wamaa adraaka malcaqaba faku raqaba aw idcaamu fii yowmi dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiinan daa matraba intaasoo camala muu sameeyo ixsaan iyo samafal u badan intuu jirta sii fananayo uma kaana min aladiina aamanuu watawaasow bisabri watawaasow bilmarxama kuwii dacwadda muuminiintii dacwadda fidinayayna muu noqdo oo ixsaankaa iyo dacwaddii muu isku daro ulaaika asxaabu maymara kuwaa midigta kitaabkooda laga siiyuu noqonayaao jiirtii uu ka degay dibna ugamuu soo noqonin laakiin qofka dib u noqday ee camalkan intuu sameeyey uu hore u socday joojiyey ama dhimay waa gaadhigaa dalcadda dib uga soo cararay gaadhiguna markuu dalcadda dib uga soo cararo kontaroolkiiyo nidaamkuu ka lumaa wuxuu khatar u yahay jar iyo haadaan inuu ku dhaco adigoo meel sii fananaya soo cararay oo dib u soo dhacay ma maamuli kartid meeshaad marayso dowgaa sheekh imika haddaad fuulayso gaadhigu fakado waa adiga nasiibka meesha doonuu ka dhacaya waxaan u badan yahi inuu haadaan ka dhaco waad waana kaa ilaahay uu ka digayo subxaana wa tacaala suuradda aakhirkeeda waaladiina kafaruu biaayaatina hum asxaabu lmash'ama calayhim naaru muusada waa qaybtii caqabadda ka tallaabi kari waayo iyagu jarkii bay ka duuleen marka tuu sharcigu inooga digayaa waxa weeye intaad horumar samaysay kadib inaad dib u noqoto marka waxaynu ogsoonnahay dad badani inay ka toobad toobadkeeneen dunuubay ku jireen oy ka mid tahay taariku salaadnimadu oy ka mid tahay xaaraantu cunay oy ka mid tahay balwaddii dad badan baa ka faa'iidaystay fursaddan ramadaan oo iskaga hadhay markaa waa nasiib daro halkii hore inuu ku noqdo intii uu ka xoroobay ayaan daradaa iyo nasiib daradaa kadib waana nicmadii ilaahay oo ilaahay uu waafajiyey cibaadadoo aanu ku mahadnaqin lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid marka taana waxaynu leenahay qodobka labaad uu yahay dibu noqodku nasiib daradaasuu leeyahay dibu noqodkaad camalkii wanaagsanaa intaad heshee ramadaan dib u noqotaa nasiib daradaasuu leeyahay arrinta saddexaad waxa weeye cibaadada ilaahay uu inoo abuuray subxaana wa tacaala waxay macno yeelataa cibaadooyinka gaaladana ay ka duwanaataa markay tahay cibaado joogto ah oo aan la kala joojinaynin oo ilaahay loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala saa daraaddeed baa ilaahay uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa intay yaqiintu ku imanayso eraygu khitaab baa la idhaahdaa hadal toos ugu dhacaya weye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul allow rabbigaa caabud ilaa inta yaqiintu ku imanayso yaqiintana wuxuu ku fasiray nebigeennu calayhi salaatu wasalaam geerida alyaqiinu huwa almowt yaqiintu waa geerida buud waa shay lamagafaana ah, oo cid waliba ay mari doonto amarkaa uuu hoggaansamay nebigu iyadooy naftu hayso sakaraadkuu hayo ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu lahaa dadkii miyay tukadeen maya way ku sugayaan kolkaasuu leeyahy balbiya ii dhigo oo biyahaasaa lagu shubayaa nebiga oo markaasuu kolku kolba isbedelo ee miir doorsoomo ayaa dib loogu weysaynayaa haddana wuxuu leeyahy miyay tukadeen mee adaa lagu sugayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu adduunyada kaga tegey amarkaa isagoo qaadanaya hadday dhacdo innagu inaynu idhaahno cudur baa hebel hayo waa sakaraad salaad ma tukan karayo ama waa dhaawac xunoo dee muxuu salaad xusuustaaba waxa weeye halkaasay nebi maxamed adduunka uu kaga ambabaxay innaguna inaynu ku dayana ay tahay addoonka ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaala maadaama wixii loo abuuray cibaadada noocyadaa kala duwan uu yahay markuu cagta la helo waddada wadda wanaagsan ee xaqaa markuu cagta la helo inaanu ka baydhbaydhin dibna isaga soo taagin fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow adiga iyo ciddii kula socotee diinta kugu raacdayba toosnaada buu ilaha yidhi istiqaama ayaa la faray istiqaamadu waa jidkood hore usii hayso dibna isu soo taagi maysid hareerahana u baydhbaydhi maysid wax ku joojiyana ku hakan mayside waddadood horay u hayso weeye waddadaa islaamnimada ilaa intaad jannada gaadhayso istiqaamadaas istiqaamadaas waxyuu ku celceliyaa fastaqiimuu ilayhi wastakfiruuh jidkaasaa lagu toosnaanaya ilaahayna dembi dhaaf baa la weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala marka kolkii aynu rabadaan soo tababaranay ee siminaarka qiimaha badan aynu soo gallay waxaa halkan yaalla camallo badan oo kala duduwan oo rabadaan ka dambeeya maalan xagga soomka marka la eego rabadaan kuma eegayn soomku laakiin sooman badan baa jira oo rabadaan hadday wax ka nuqsaamaan oo ama ka naaftaan u noqon doonaa maalinta aakhire sbeer iyo wax lagu kabaynoo noqon doona marka ilaa sideed nooc oo ka mida soomka ayaa jira oo aanay habboonayn inaynu ka gaabsanno dad badan baa waxay ku dadaalaan rabadaanuun inuu soomo faralka oo keligii lagu gaabsadaa waxay keentaa hadduu aakhiro kaa dhinmo faralku in wax lagaaga kabaabo aanu jirinba oo sidaa qardoofo iyo qoom baa ku imanaysa faralkaagii ilaahay markuu addoonka camalka aakhiro u miisaamayo malaa'igta wuxuu leeyahay bal haddii faralkii wax ka dhinmeen sunno u eega marka sunnahaasaa lagu kabaa soom badan baa jiroo sunnayaala oo ay tahay sanadkiina inaan ka qadin nafteennana aynu ku tababarno faa'iido badanoo ruuxiya iyo mid jasadiya labadaba uu leeyahy soomku mid jirhka ah oo caafimaada iyo mid ruuxda labadaba uu leeyahy soomkaa waxaa ka mid a ah lixda shawaalka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka sooma ramadaan uma atbacahu sittan min shawaalin fakaannamaa saama dahar lix shawaal lix maalmoodoo shuwaal ka midana raaca raaciya dhinacay doonayaan ha ahaadaane wuxuu ka dhigan yahay isagoo sanadkii soomay oo kale sanadku waa saddex boqol iyo lixdan lix iyo soddonkaa cishuu soomuunbaa sifir loogu darayaa saddex boqol iyo lixdan isagoo soomay ka dhiganta siduu nabigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam soomka inoo yaalee sunnayaasha waxaa ka mid a ah isniinta iyo khamiista waxaa ka mid a ah taasuuca iyo cashuuraa maalinka sagaalaad iyo tobnaad ee bisha muxaram waxaa ka mid a maalinka carafa waxaa ka mid a saddexda cadcad ee ayaamul biidka la yidhaahdo maalmo bil walba saddexda maalmood ee dhexe ee iftiimaya soomamkaasoo dhammi way noo yaallaan qofka ilaahay uu waafajiyaa wuxuu uga faa'idaysanayaa sidii nebiga iyo asxaabtu ay uga faa'idaysan jireen xagga salaadda kolkaynu eegno ha u fahmin salaadda habeenkii la tukadaa inay ku eegayd ramadaan magacii unbaa isbedelay taraawixda la odhanayay laakiin salaadii habeenkii la tukanaya waa sideedii intii ay aad tukanaysay rabadaanna waa tukanaysa ilaahay rabadaan loo tukan jirayna sidii buu joogaa rabadaan muu raacin subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed baa rasuulkeenna wanaagsan calayhi salaatu wasalaam ummadda wuxuu ku dhiiriyey isagoo qur-aanka ku camal falaya axaadiid aada u badan aayado aada u badanna waa xusayaane cibaadada la yidhaahdo qiyaamu leyl habeenkii oo laysu taago waa qiyaamu leyl iyo salaatu leyl iyo tahajud waa salaada habeenkii la tukanayo sunnaha cishaa'iga kadib taraawiix magacaasi wuxuu ku gaar ahaa un ramadaan oo tarwiix bay lahayd tarwiix saalixiinta iyo salafku markay afar ragcadood tukadaan bay yara nasan jireen nasashadaasaa tarwiix loogu bixiyey laakiin magacii waa halkiiyo waa qiyaamu leylkii uun ama tahajudkii isagoo inagu dhiirinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi afdalu salaati bacda almaktuubati qiyaamu lleyl salaad waxa u fadli badan marka laga yimaado faralka salaada leylka la yidhaahdo ee habeenkii la tukanayo salaadaas nebi moxamed wuu ilaaliyey sala allahu calayhi wasalam haddii uu safar ku jiro iyo hadduu reerkiisa joogo kama tegi jirin qiyaamu leylka oo adiga ogsoona waa la gaabiyey salaadaha faralka ah Eh, markuu qofku safarka ku jiro sunnihiina waaba la joojiyey laakiin sunnahaanu dayn jirin buu ka mid ahaa nebigu qiyaamuleylka ma ka tegi jirin rasuulku sala allahu alay qiyaamuleylka raatibooyinkana wuxuu tukan jiray labada ragcadood ee subaxa eh, salaatu duxadana waa tukan jiray marka salaadda uu nebigu safarka dayn waayey iyadoo faralkii la gaabiyey qiimahay leedahay bay kuu sheegaysa koob iyo tobankiisii buu tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waana kii dheerayn jiray ilaa caaisha ay lahayd cagihii baa ku bararay dembigaagii horeyo kii dambena waa la dhaafae maxaad sida nafta ugu gelaysa wuxuu ugu jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam afalaa akuunu cabdan shakuuran miyaanan noqonayn waan noqonayaa addoon ilaahay u mahadnaqa subxaana wa tacala hadduu ilaahay wax ku siiyo halkii un lama fadhiyo laakiin ilaahay waa loo jawaabaa waxaa loogu jawaabaa mahadnaq subxaanahu wa tacaala marka cibaadada dadka mudakarka ah ee aqoonta leh ee aragtida leh ee iimaankoodu weyn yahay ee ilaahay qur-aanka uu ku ammaanay waa cibaadada habeenkii aman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakaru ulu lalbaab ilaahay baa wuxuu leeyahy miyay siman yihiin dadka habeenkii cibaadaysanaya qur-aanka u taagan qiyaamkana ku jira iyo qof aan taaba war ka hayn labadaasi ma sina qofka cilmiga leh aqoonta leh ee caqliga cilmi iyo caqliba qofka isku daray ilaahay wuxuu u qiray inuu yahay qofka habeenkii cibaadaysanaya idan markaa cibaadadaasi waa cibaadatun tasilu lqalba billaahi subxaanah wa simaatun linnufuusi alkabiira qalbiga waxa ugu weyne ilaahay ku xidhaa waa cibaadadaas qalbigu waxau ku nuuree ugu weyn weeye dadka waaweyne hanka waaweyna dhaqankooda weeye cibaadadaasi waxyaabaha inoo yaalla rabadaan kadib aynu badinayna waxaa ka mid a ah istikfaarta oo laga yaabo istikfaartaasi inay inaga inala sahlan tahayda ama dadka qaarkoodba ay u qabaan qofku wakhtigu istikfaarsado inay tahay uun goorta uu dembi galaba markuu dembi gala uun inuu ilaahay weydiisto istikfaar haddaanu dembi galinna muxuu ka istikfaariyu ilaahay dembi dhaafka weydiisan doonaa istikfaartu qur-aanku wuxuu ina barayaa camaladoo dhan in lagu soo gebagabeeyo cimrigana lagu soo gebagabeeyo meel laba kama maqnaanayso waa tababar ilaahay uuna siinaya subxaana wa tacaala wixii aad qabanaysa xataa ka khayrka leh ayaa wax kaa qalloocan karaa waxbaa isweydaaranaya waxbaad ku gabadfalaysaad gaabiska noqonaysa istikfaartaasaa suubinaysa oo lagu kabayaa salaada eeg marka aynu ka baxno maxaynu leenahay ugu horraynba astaqfiru allah astaqfiru allah xajkii iyadoo aada camaladii intoodii badnaa soo dhammaystay iyo carafa istikfaartii baad ku wada uma afiiduu min uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru llah wastakfiru llah marka carafo ka soo butaacdaa ilaahay dembi dhaaf weydiista baa rabbi u leeyahy meel haddaynu fadhiisanno marka aad ka kacdo waa inaad istikfaar la timaaddaa subxaanaka allahuma wabixamdik astakfiru allaha waatuubu ilayk waatuubu ilayk ilaah adiga xumaan ka hufan ilaah dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa waan ku mahadnaqayaa waa kafaaratu lmajaalis baa la idhaahdaa haddii markaa wanaagaad ku haysay wanaaggaasay kuu shaabadaynaysaa dikrigaasi uu ku shaabadaynaya istikfaartaas haddaad xumaan ku haysay halkaana ilaahay baa kaaga saladaynaya oo kaa tirtiraya salafuna saalix waxay u aaminsanaayeen soomkana marka la dhammeeyo istikfaarta in lagu soo gebagabeeyo ee madaxweynihii muslimiintaee caadilkaa ah la odhan jiray cumar ibnu cabdilcasiis markuu madaxda waraaqaha u qoraya gobollada waxa ugu dari jiray raximahumullah ya'muruhum bikhatmi shahri ramadaana bilistikfaari waasadaqa sadaqada iyo istikfaarta oo a ilaahay oo dembi dhaaf la weydiisto labadaas labadaasuu odhan jiray ramadaan ha lagu soo gebagabeeyo waar qofka u naftaada ilaahay dembi dhaaf u weydiiso dadkaagana waxtar xidhiidhka alle iyo ka ummadduba si u hagaago labadaa rabadaan ha lagu soo gebagabeeyay buu odhan jiri fariintu innagana way nagu socotaa haddaad fudaydsanaysa istikfaarta awliyada ilaahay kuwii u waaweynaabaan fudaydsanin siduu qur-aanku ina barayo awliyada ilaahay iyo iyo e, saalixiinta waxa u waaweyn rususha khalqiga ilaahay uu khalqiga usoo diray qiimaha badan ayaa u fadli badan markaa qur-aanku wuxuu ina barayaa dhaqanka ambiyada iyo maqaaladahooda qiimaha badan ee dhaxalgalka ah istikfaartaasaynu ka haynaa nebi aadam calayhi salaam muxuu leeyahy rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin isagaiyo xaawo si wada jira ayaa ilaahay dembi dhaaf u weydiisanayaa nebi ibraahimna waxa uu leeyahay waaladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma addiin ilaaha aan dembi dhaaf weydiisanayaa ilaahan ku yu-anayeen ku yidhi diilanayaa waa ilaaha dembigayga dhaafaya waa ambiyadii fadliga badnaa waa khaliil uraxmaan khaliilkii ilaahay waa saaxiib xeel dheer ayuu ahaa nebi ibraahim isaga iyo nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale ayuu ahaa nebi muusena rabbi innii dalamtu nafsii fakfir lii fakafara lah ilaahayow naftaydii baan ku xadgudbee ilaahayow dembigayga dhaaf ilaahayna wuu ka aqbalay oo wuu ka dhaafay dhannuun nebigii nibirigu liqay nibiriga dhexdiisa calooshiisii buu ka soo qaylayaa wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waa ducaa'u lmakruub kurbo badanina wayna kadeed kuma yara markaa halkaasuu istikfaarta ilaahay ow den ilaahay ow dembi baan galoo gaf baan ku dhacaya daalim baan noqdee ilaah i badbaadi buu leeya ilahayna si dhaksaa buu soo badbaadiyo istikfaarta jawaabteedu waa sariic humuumta iyo culayska kugu yimaada haddaad doonayso jawaab faraja inaad hesho istikfaartaad ku dadaalaysa waxyaabaha inoo yaallo weeye ee wakhtigeenna bacda ramadaan iyo fii ramadaan ba aynu ku qaadanayno waqafaadkeenna meelahaynu isdul taagayno waxaa ka mid ah inaynu ka fikirno camalkeenna iyo aqbalkiisa camalkeenna iyo ma la aqbalay oo aanu kugu dhicin waxaa la yidhaahda huruurka huruurka wuxuu sheegayaa maasha allah inaad dee isu camirto aada isqan aad tidhaahdo ramadaan maxaan qur-aan akhriyay imise jeer baan dhameeyey imise jeer baan tukada imise jeer baan kaa qabtoon kaa qabtoon kaa qabto taa macnaheedu waxa weeye camalkaagii inuu ku cajabiyey hadduu camalkaagii ku cajabiyeyna waa madkhal mid madaakhili shaydaan meeluhu shaydaanku qofka ka soo gala weeye wuxuu leey adiga intan kugu filanba intani way shaqaynaysaa lix bilood markay u yartay ama siddeed bilood iskaba seexada intan aada kugu filanba si aanay arrintaasi u imanin dadka saalixiinta saalixiintahay waxay ka warwari jireen camalkii ma la aqbalay laqad kaana salafu saalix yaxmiluuna hama qabuuli alcamal akara min shiddati akara min alcamali nafsi intay camalka ku dadaalayaan in ka badan bay ka fikiri jireen talo ilaahay ma idinka aqbalay talow wixii aad samaysay talow halkuu ku dambeeyey ila laguuma sheeginoo waxii kuu soo warramay ma jireen aayaddan qur-aankaana taasaabay u daliishadaanba ilaahay baa wuxu uhi waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun mu'miniintu waxa weeye kuwa wixii ay la yimaadeen la imanaya iyagoo haddana cabsanaya iyagoo ka warwarsanba caaisha aayadda iyadoo ka saxanaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tafsiirkeedana weydiinaysa waxay tidhi ma dadkii xumaantiiyo dembiga la yimid baa dadkan intay wax la yimaadeen warwaraya maya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam maya waa dadkii soomki iyo salaadda iyo sadaqada la yimid ayaa ka warwarsan wixii ay samaynayeen talooma la aqbalay mise lama aqbalin oo ma isqanciyaanoo kuma bushaaraystaanu cali ibnu abi aalib waxa uu leeyahy allaha ka raali noqdo kunuu liqabuuli alcamali ashadda ihtimaama min alcamal alam tasmacuu qowla allahi caza wajal innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin dadyow camalka inta ka fikiraysaana ku warwaraysaan in ka badanna waxaa ku warwartaa aqbalka camalka niyadaan maqal camalkii ilaahay uu aqbalaya shardi buu ku xidhae eh. shardi ayuu ku xidho wuxuu uhi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa kuwa alla ka cabsada marka alla ka cabsigaasi inuu jiro iyo inaanu jirin dee labada waa suuragal sidaa daraaddeed intaynu camalka ku fikirayna in ka badanna ilaahay aan barina buu leeyahy inuu inaga aqbalo intaa waxaa sii raaca camalkeenna inaynu miisaanno camalkeennii faraa badnaa ramadaan aynu qabaniyo goor walba waa miisaamaynaa waynu shaybaadhaynaa aqbalkaasaynu ayaynu ka raadinaynaa si aynu ugu faraxnaynu ugu bushaarayno marka aqbalku astaamuu leey in camalkan ilaahay uu aqbalay iyo in kale calaamada ayaa jira laydhaa calaamaatun liqabuuli alacmaal camallada inuu ilaahay aqbalay calaamaday leeda waxaa ka mid a alxasanatu bacda alxasana camalkaaga in la aqbalay waxa calaamadu noqon karta inuu qofku wanaagii u sameeyey mid kale ka dabageeyo oo kordhiyo oo kordhiyo oo kordhiyo luqadda waxaynu fahmaynaa dhaqaalahae qofka ganacsadaha dadku waxay yidhaahdaan wuu najaxay marka sanad walba waxu kordhaan sanadkan bisneskaasuu sameeyey bacamsariga daarahaasuu jeexay mashruucaasuu keenay mid kaleu ku sii biiriyey xisaab xidhkiisii faa'iidadii intii hore way ka badatay dadku markaa waxay leeyihiin qad najaxa fulaanu fii tijaarati baac mushtarigiisii hebel wuu ku liibaanay maxay ku qiyaaseen dee waxbaa kordhay wixii horeu wax ku daray umuu daadegin marka tanina waa saas oo kale oo qofku wixii khayrka lahaa markuu wax ku daro ee hore u socdo waxay calaamad u tahy inuu ilaahay aqbalay waxaa kaleoo calaamad u ah inshiraaxu suduur lilacmaali saalixa laabtaadu inay ku faraxsan tahay oo abateed iyo jacayl ay u hayso camalada waa wanaagsan oo diiqad iyo daciifnimo aanay dareemayn taasina waxay calaamad u tahay adaa ismiisaamaya qofku naftiisa been uma sheegi karo hadaad aragtay cibaadadii oo kuu macaanaatay oo aada cagta saartay waddadii wanaagsaneed oo rabadaan kadib aada la qabsatay oo dhadhan aad ku hayso jeceshahay oo macaan taasina waxay calaamad u tahay camalka aagii la aqbalay waaya calaamooyinka waxaa ka mid a altawbatu min adunuub markaad gef ku dhacda inaad damqato deg deg waga toobad keento ile qofka baniaadamkii wuu gefayaa markaad sidaa gef ugu dhacdaba inaanad isdhiganina kolkiiba towbad deg dega aada la timaadood amarka ilaahay qaadato calaamooyinka waxaa ka mid a tan iminka aynu ka soo warramaynay ay ahayd adigoo ka warwarsan tolowma la aqbalay calaamooyinka waxaa ka mid a alkhayratu liddiin inaad diinta islaamka u hinaasayso oo waxa xumaanta la yidhaahdo aad ka dhiidhiyayso oo aad aad iyo aada uga damqanayso taasina calaamooyinkay ka mid tahay oo qofku had iyo jeer sida uu danihiisa gaarka ah iyo ta reerkooda iyo ta saaxiibbadii sida marka e, wax loo dhimo uu uga damqado si ka weyn buu diinta uga damqanaya marka qofkii dareen diineed baa galaysa fatiiladiisi iyo laambadiisii baa salaadmaysa waxaa quwa ruuxiya baa galaysa marka qofkana marka uu yahay qof muslimo waxa ugu badana uu qiiroodo u xamaasadoodo u hiiliyaa waa uu taageeraa waa ilaahay iyo rasuulka iyo diinta alleh marka taasina calaamad kale weeye qofku inta uu baarid yahay uu raakid yahaye diinta haddii dhaawac ku yimaado iyo haddii dhibaato la gaadhsiiyo aan u damqanaynin taasina waxay calaamad u tahay inuu sii naaqusayo marka arrintaasina waa mid sida la tijaabiyey calaamooyinkaa kadib waxaa runtii aynu u gudbi lahayn ama aynu siro taagi lahayn rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii inaynu bal hadda dib ugu noqonno dhaqankoodii weliba rasuulka oo ah murabbigii kii cid cid cid rabaysa kii ugu weynaa bal hadda siduu ula dhaqmi jiray asxaabta ridwaanullaahi calayhim hunaaka namaadij min asaxaaba tusaalayaal baynu marka asxaabta ka soo qaadan doonaa dhowr arrimood buu nebigu samaynaya sidii camalka loo joogtayn lahaa mar wuxuu samayn jiray ummaddu ku tartansiin jiray adiga arkayo had iyo jeer tartan tartanada waxaa loo qabtaa si hore loogu tallaabsado tartan bay shirkaduhu sameeyaanoo tartan bay tacliintu samaysaa tartanka hadafkiisu waxa weeye inay dadku hore u dhaqaaqaan maxaa ardayda tartanka loogu qabta maxay tijaartu tartanka u qabataa iyo sharikaadku waa hore loogu dhaqaaqo marka tartankaa wuu samayn jiray nebigu asxaabta camalkan khayr kale ee nolosha lagu camirayo maalin maalmaha ka midabuu ah iyagoo fadhiya ayaa su-aalu weydiinayaa camalkii iyo cibaadadii ku saabsan ee jawaabahaasi ma tusinayaan qofkoo naftiisa faaninaya qofku inuu isfaaninaya ma nebigiibaaba u ogolbo qofkan inuu camalkiisa sheego daacadnimadii iyo ikhlaaskiina tani waxba u dhimi mayso ee waa tartan caafimaad qabo dhinaca khayr kale loo loo tartamayo marka nebigu wuxuu su-aaluhu ku yidhi saaka yaa waa bariista isagoo sooman soomku waa cibaado cajiiba ah. dadkao dhammina ma wada karaan abubakar baa farta taagoo yidhi aniga xadiidka marar badan baa maqashee haddana arrin kaloo dadka intooda badan kuba adag ay ka warwareegaan buu weydiiye wuxuu yidhi saaka markuu waagu baryay yaa jinaasad raacay jinaasad inteed raacdaa waxaa laga yaabaa midda reerkiinna ka dhimatay ama ehelkaaga uun inaad bidhaansataa dirqa ku raacdo dadka kale jinaasadahoodana aada iska dhaafto laakiin qofka jinaasad muslim raacaya waa mid muslimka danaynaya abubakar baa yidhi aniga haddana rasuulku weydiiyey sala allahu calayhi wasalam yaa miskiin maanta wax siiyey abubakar baa yidhi aniga yaa qof booqa soo booqday soo booqday qof buka oo bukaana soo booqday ama xigtadiisa haada ama saaxiibada ama muslimiintaba haada tii afraadna abubakar baa yidhi aniga markaa shaabaddu nebigu ku dhuftay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye afartaasi cid ay ku kulmaa waa ahlujanno maxaa adig inaga inoo diiday afarti afartaba waynu kari karnaa afartaba waa la heli karaa afartuba agteenna yaalla ramadaan hadday kaa dhammaatay sunnihii wuu kuu yaalaa intee maalintii labaatan qof baa ka dhinta magaalooyinka waaweyn magaaladan magaaladanin joogno kale taqriiban labaatan qof baa ka dhimanaya jinaasada waayi mayse muslimkuu leeyahy aada ku janibtaa dhinaca saarto sida labadii buurood ee ajarka ahaa aada uga raadiso intee oo miskiin agtaada joogaa ku ag marmaraya mid kugu dhowiya mid kaa dheerba oo tabaalaysan oo maanta u baahan waxay ku ciidaan dadka waxaa muhiima inaynu eegno ummadda duruufaysanee iyagu aan ciidduba u bilownayn ee iska ciilan ee carruurtooda kuwa ciyaaraya ay ka cadhaysan yihiin ama ay ka damqanayaan oo wixii aynu ku tari karna intoo la isugu dardaro loo geeyo qaar kalea naafahoo meel yuurura qaar kalea cusbataallada jiifa waa arrintuu nebigu inagu baraarujinaya calayhi salaatu wasalaam tartamada inoo yaallay ka mid inaynu masaajidka uun fadhino oo halkaasun wardiga aynu ku hayno wax kale aynu ku darno dabaddana aynu eegno buulal yaryarta iyo meelaha barakacayaashu degan yihiin iyo dhulkaa intoo soo maro boqolkii qofba waxay wax siin karaan kun qof boqolkii qofba kun qof way ciidsiin karaan oo mid waliba toban buu qaadan karaa dabeetana halkaasaaba farxadda iyo ducaduba ay ka soo baxaysa iyo bukaankii dadkii buka inaad booqato nicmada ilaahay waxaad ku dareemi karaysaa uun qofkaa buka markaad isdul taagto ee aad aragto xumadda haysa ee aad aragto dhibaatadu ku jiro ee aad aragto dhadhankii noloshu siduu uga daciifay qofkan taasina wax weyn weeye afartaa arrimoodda abuubakar baa maalintaa ku guulaystay radia allaahu canhu wa ardaahu afartabana way noo taagan yihiinoo waa ka faa'iidaysan karnaa inaguna laakiin inaynu dee ku hayno maskaxda aynu ku baraarugsanaanaabaa muhiima sidoo kale nabigu calayhi salaatu wasalaam tartankan bacda rabadaan si uusii socdo asxaabta wuu hambalyeyn jiray ka camallada noocan oo kale ah wax cajiiba la yimaada sida qofka waxbarashada ku guulaysta ama dhaqaalaha loo hambalyeeyo idaacadaha looga sii daayo asxaabta dhexdoodu ayuu ku hambalyaynayaa iyadoo asxaabtu wada fadhiyaan ridwaanullaahi calayhim oo nebi maxamed la fadhiyaan ayuu farta ku fiiqay asxaabi gaar ah markii hore su-aal caama bay hayda asxaabi gaaroo farta ku fiiqay markaa wuxuu leeyahy bilaalow xadiidku bukhaari buu ku sugan yahy ka horena wuxuu kus kani muslim buu kusuganya ka horena bukhaari buu kusugnaa abubakar bilaalow xalayta waxaan maqlay buuhi sanqadhaada adigoo maraan jannada galay isii hor socda dafan calayk kabahaaga iyo sanqadhoodaan halkaa ka maqlayay camalka aad ugu rajo badantay islaamnimada dhexdeeda ee aada qabateed nebi maxamed jannada kaga horraysa muxuu yihi rasuulku markaa wuxuu leeyahy camalka aad qabatee ugu rajo badan waa maxay waa la ysafgaranayaae bilaalna uu fikirayo wuxuu ihi camalka ugu rajo badan een qabtaa waxa weeye salaad iyo dahaaro wada socda mar kastoon weysaysto waan tukadaa mar kastoe weysadu iga jabtana waan weyse qaataa kadibna waxaan ku xigsiyaa salaad baleegada jannadiiba halkay taagan tahay iyo intay noo jirto jannadu nebi maxamed ku hambalyaynaya calayhi salaatu wasalaam asxaabigaa waa dahaaro joogto ah iyo salaad la raaciyo intaasaa waxay noqdeen camalada loogu rajo badan yahayba islaamka dhexdiisa markayay kula sahlaaneen yay kula fududaanin inaad daahir tahay goor walba si joogto ah salaadii la odhan jiray ragcataylwuduu labada ragcadooda weysadana inaad la timaado wuu ku hambaliyey markaa bilaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaab asxaabta tala iyo tilmaam buu siinayay nebigu si tartankan tartanka qiimaha badani si u sii socdo ka uu arkay in wax ay ka dhiman yihiin wuu kabayay haddii dhaqaaluhu kaa dhinmo waa lagu gooya ama waa lagu kabaa camalku hadduu kaa dhiman yahayna waxaad mudan tahay in lagu kabo oo ehelkaagii asxaabtaadu ay ku kabaan asxaabi kaluu farta eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam la talinayaa nidhaahno waa ibnu cumar cabdillahi ibnu cumar wuxuu yidhi inan yar baa lahaa nin dhallinyaro ah ayaa lahaa laakiin waa nin dhallinyaro dhalinyaradeena iminka ka weyn oo halkay ka fikirayaan kama fikiraya hankiisu wuu sarreeyaa marka waxaan arkay buuhi in dhallinyaraa ahaa masaajidkaan seexan jiray waxaan dhegaysan jiray nebi maxamedoo dadka riyooyinka u fasiraya wanaagsan ayuun baan marka waxaan xiiseeyey inaan aniguna riyo arki lahaa wanaagsan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu i cabiro ii fasiro oon kuna bushaaraysto cilmigeeda iyo tafsiirkeedana ka faa'idaysto sidii baan arrintii qalbiga ugu hayay habeenkii dambea ilaahay wuxuu i tusay iyada ii yimaadeen laba malag hareerahay qabteenoo way hinjiyeen naartii ilaahay bay geeyeen naartii saasaan isu dultaaga waxaan arkay iyadoo dalluun dheerah oo sida ceelka ee la xidho sidaa u xidhan laba geesoo dhaadheerna way leedahay acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar baan saddex jeer ayaan ku celiyey inaan ilaahay ka magan galo malag saddexaad baa labadii u yimi xadiidku bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay markaasaa wuxuu uhi laguma argagixiyo lan turaaca waxba argagixin waad ka badbaaday sidii baan kusoo toosay iyadoo sigashadaasina ay meeshii jirto badbaadadaasina ka dambaysay walaashay xafsaan u sheego dee dabcan xaaskii nebiga ahay wuu xishoonaya markaa wuxuu ka yaro xishooday rasuulku sala allahu calayh inuu la tago riwaayanka qaarkoodna waxay leeyihin maba qaan gaadhinba nin daayarbu ahaa wakhtiga aan qaan gaadhinba laakiin hankiisu halku maraya dee u adiga arkaya xabsina nebiga u sheegtay calayhi salaatu wasalaam nabigu markaa wuxuu uhi nicma arajulu cabdullaahi low kaana yusalli min alleyl maqaaladiisii caanka ahayd ninkaa cabdilaahi waa nin qiimo badan hadduu habeenkii tukan lahaa lifaaqaa yar ka dabageeyey ninkaasi warkiisu waa dhammaystiran yo waa tiirsan yahay hadduu tukashada habeenkii ku dari lahaa bal ka warran cabdilaahi oo sunnahana aad buu ugu adkaa intaa lagu yidhi inankiisii saalim wuxuu leeyahy noloshiisa intii ka hadhayba habeenkii yar buu seexan jirayba ilaan shaabadda nicma nicma waxyaabaha ereyga carabiga walagu ereyada wax lagu ammaano weeye wax qiimo badan sheegaya madxi afcaalulmadxi weeye marka ammaantiiba waxaa ka hadhay un intaa ah dee intaasi kol hadduu nebi maxamed intaa igu xidhay noloshiisii wuu bedelayba markaa habeenkii wax yar buu seexan jiray buu idan markaa rasuulku sala allahu calayh wasalam muxuu sameeyey asxaabigan isagaa si dadban buu u si hore ugu dhaqaaqo wixii ka dhinaana wuu kabay waa mid inala gudbanoo dee culimo iyo cuquulba markaynu aragno ummaddeenna iyo asxaabteena iyo ehelkeena qofka walaalka ah ee waxa ka dhiban waxaa la yidhaha si waa hambaliyaa loo sameey inta kale waad boqolkiiba shan iyo sagaashan baad saxantahay waad fiicantah intaasumaa kaa dhiban intaa haddaad ku dari lahayd ama intaa iska dayn lahayd arrinkaagu meelbu ku tiirsan yahay inagoo kaga dayanayna rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam qisada afraad waxay iyaduna la xidhiidha asxaabigii da'yaraa ee cabaadalada ka mid ahaa sida ibnu cumar oo kale waa cabdullaahi ibnu camr bni caas nebigu uu la hadlay cabdillaahi waxaa nin jibo badan oo cibaadada aada u jecel oo dhandhan ku haya oo nebigu odhan jiray kala yaree kala yaree isagana wuu la hadlo wuxuu idhi yaa cabdallaah laa takun midla fulaan kaana yaquumu alleyla fataraka qiyaamah xadiidku isaguna bukhaari iyo muslim uu ku sugan yahay cabdilaahiyow ha la mid noqonin hebel oo kale hebelkan xadiidku ma sheegin hebel oo kale ha la mid noqonin habeenkiibuu cibaadada isu taagi jiro wuu iska daayey dhammaanteen wada cabdilaahi baynu nahy mid walo innaga inaga midiba wuxuu waa inuu u qaataa dardaarankan inaanu ibnu camri ibnu caas keligii ku jahaysnayna mid walo innaga inaga mida oo ku jahaysan oo kaannamaa uu nebigu kuhi hebel hebelow hala mid noqonin hebelkii cibaadada taraawiixdii iyo tahajudkii iska daayay markii rabadaan laga baxay saasun baynu ilaan daliilka oo xagga ah ujeedinaha isdhaafinin haddaynu daliilka isdhaafinno waa diin la-aan daliilku markuu ku anfacayaa waxa weeye mid walba xaggaagaa loo soo keenaa mid walba adaa la isku soo jeediya mid walba waa la isku tadbiiqay waxay talow kanna ma ma ku camal fashay markaa dhammaanteena cabdilaahi baynu wada nahaye yaynaan ka tegin taraawiixdii iyo qiyaamu leylka intaa markaynu ka soo gudubno camalka aynu isku dhiiri gelinayno la joogtaynayo oo cibaadadani noo macaanaatay inoo dhadhanta dhadhantaya aahaar bay leedahay iyo raad ama si kale haddaynu dhigno faa'iidooyin laga helo haddaad camalkaaga kala goyn weydo inta aad haysato fursadda qaaliga ah ee nolosha aynu walaalayaal u qaadanna fursaddu inay tahay noloshu inay tahay fursad ilaahay uuna siiyey oo aanay haysanin walaalaheenii ka dhaqaajiya halkaa dad hadday maanta aynu waraysan lahayn ama caawa waraysan lahayn dadka qubuurta ku jira ehelkeenni iyo asxaabteenniya waxa ugu badanay ka soo hadli lahaayeen wuxuu noqon lahaa maxay war nolosha arrintaa nooshiin wax ka qabsada war wayna dhaaftoo meelaanu ka noqonno ma haynee wax ka qabsada taana waxaa daliilu ah rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixa wuxuu inoogu tilmaamay dadkii shahiidee dagaalka gaalada ku dhintay markuu ilaahay u barwaaqeeye badhaadhihiisa uu siiyo wuxuu leeyahy maxaa iga codsanaysaa hal codsi un baanu leenahay bay idhaah halkaa codsina waa maxay waanu aragnay waxaanaanu ku hellee derajo a shahaadadii aanu dagaalka gaalada ku soo shahiidnee adduunkii nagu celi oo aanu soo shahiidno kow laba saddex afar intaasoo jeer aanu soo shahiidno si darajadan weyne la yaab kale kor ugu socoto ilaahay wuxuu leeyay ina bani aadam ma bani aadamar hadday adduunyada ka yimaadeen waxaa hore u inaanan ku celinina wax kale weydiista warkaasuu dhammaaday marka wax soo noqdi la yidhaahdaa ma jiro fursadda aynu maanta ku ciyaarayno inaynu ka faa'iidaysanno midhaha laga goostaa ama camalkaynu joogtayno waxyaabaha aynu ka goosanayno waxa kow ka ah itisaalu lqalbi bikhaaliqi qalbigan yare miskiinka ah daciifka ah shaydaanku qabsan karo inuu khaaliqa si toosa ah ugu xidhmo si toosa ah inuu ugu xidhmo cid walba meel baa laga maamulaa mu'minka waxaa laga maamulaa qalbigiisa ilaahay xaggiisa marka haddii dowladi jirtoy isku wada xidhanto maamulka u sarreeya ay ku wada xidhanto way jirtaa haddii maamulka u sarreeya ay ka goodana ma jirto marka qalbiga ayaa addoonka laga xukumaa qalbigu waxa ilaahay ku xidhaa waa cibaadada wax kale kuma xidhaa addoonka qalbigiisu rabbi buu ku xidhmaya qalbiga ilaahay ku xidhmaya ilaahay ku weyn yahayna ma xumaado mana hagaago mana ma iisho eed iyo xumaanna ma yeesho waxaa laga helaa maxabatullaahi subxaana inuu ilaahay ku jeclaado waxaynu u ordaynoo dhammina waa inuu ilaahayna jeclaado xoog iyo xoolo waxaynu u bixinaynaa waa ilaahayna jeclaado hadduu ilaahay ku jec ilaahay jacaylkaynu jecelnahay waxaynu ku gaadhaynaa inuu isagu ina jeclaado jacaylkiisa aynu isaga jecel lahay waxaynu ku gaadhaynaa inuu isaguna jeclaado camalkanoo la joogtay ayuu kugu jeclaanaya ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriin qalbiga iyo jidhkaba kuwa ka nadiiftaa waan jecelahay buu ilaahay subxaana wa tacaala camalkan waxaynu ku helaynaa waa sababu najaah inaynu nabad gallo inaad horta waxesho waxa ka horaysa inaad nabadgashaba ood naarka nabad gasho waxaa lagu nabadgelayaa camalkan oo aynu joogtayno ixfad illaaha yaxfadka ilaahay ilaali wuu ku ilaalin saasuu leeyahy rasuulku sala allahu alay qofku la hadlaya waa adiga waa aniga waa inaga ilaahay ilaali siuu adiga ku ilaaliyo oo isagaaba ku ilaalinaya sidaad u ilaalinaysa dee waxaad ilaalistaa wuxuu ku faray inaad ku egaato waxaad iska ilaalisaa wixii uu kuu diiday inaad dhex gasho ilaalinta wacaynka diinta ku taagnow isaguna wuu ku ilaalin yubcidu can ilfawaaxish gobonnimo darrada iyo sharaf xumada waxaa kaa fogaynayaa ilaahay dadka mu'miniintiiba waxay kugu nici lahayen kaa fogaynaya cibaadadanood sii wado ina الصalaaةa tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar dembiga iyo foolxumada iyo ceebta waxay ka dadka way ka fogaysaa salaada la aqbalay sababu limaxwi dunuub midhahaynu ka goosanayna waxaa ka mid ah dembiga waxa had iyo jeer wuu rarmaayo qofka uu ku rasaysmaayo waxa ka reeba camalkana aynu joogtoonayno camalkeennaaso aynu sii wadno sidaa daraaddeed bu rasuulku sala allahu calayhi wasalam tusaale wuxuu inoogu soo qaatay qofku haddii uu webi hortiisa maraya buui halkaa hortiisa hadduu webi marayo shan jeer uu kaga maydho maalintii iyo habeenkii hal yabqa min daranihi shay miyay uskagiisii wax ku hadhaya maya qof shan jeer maydhay maalintii kulayl kasta ha jiree waxba ku hadhi maayo sidaasoo kale uu ka dhigan yahay buu qofka shan jeer weysiisanaya maalintii ee dahaaro qaadanaya ee ilaahay caabudaya markaa dembiga haddii aan sidaa la isaga reebin wuu isdulbaxaya isdulbaxaya ilaa uu qofka adduun iyo aakhiraba seego camalkan waxyaaba aynu ka faa'iidayno waxaa ka mid a waaba sababun lixusni khaatima khaatumada inay hagaagto khaatumadu inay hagaagto waa inaad joogtayso joogtayso walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidaad islaamnimadii iyo dhaqankii wanaagsanaa u wadda un geeridu inay kugu timaado waxaa laguu rajaynaya in khaatumadu kuu hagaagto yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira dadkii iimaanka lahaa ee iimaankoodii sii watay ilaahay baa ku sugaya adduun iyo aakhiraba mar haddaanu kala goynin waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa la maca almuxsiniin qofku markuu mar hadduu jihaadkii ku soo jirayoo naftiisii uu muquuniyey samafalana uu noqday ilaahayna waa ilaaliyey subxaana wa tacaala xadiid saxeexaa jiro tirmidi warinayo oo u bushaareeyey qofka camalkaa joogteynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uhi idaa araada allaahu cabdan idaa araada allaahu alcabda bikhayrin istacmalah qofka kolkuu ilaahay khayr la doono wuu howlgeliyaa qaaluu wakayfa yastacmilu asxaabtu waxay idhaahdeen sidee buu howlgeliyaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam yuwafiquhu licamalin alcamala saalix qabla mowtih calaa macna xadiid qofka wuxuu waafajinayaa intaanu dhimanin camalka wanaagsan camal wanaagsan unbuu qofkii wadayaa wadaya wadayaa joogtaynayaa saasay kaga tegaysaa ay ugu soo khaatumo wanaagsan bu helaya marka camal wanaagsan buu waafajinayaa mar hadduu nebigu yihi camalkii wanaagsanaayodu wado khaatumadaa ku hagaagta iyadoo qofku uu ka dhacana khaatumadaa ku xumaata allah inaga badbaadiye waxa intaas aynu sii raacin lahayn wasaa'il muciina calaa mudaawamati alacmaal camalada wanaagsan inaynu sii wadi karno waxyaaba inaga caawinaya waxyaaba inaga caawinayo ay tahay inaynu iskula talina inaad hawshan qiimaha badane rabadaan aynu ku carbisannahay inaad sii wado waxyaabaha kaa caawin kara waxaa ka mid ah alcasiimatu asaadiqa go-aan dhaba qofka bani kama soo hadho go-aanka qofku hadduu go-aan leyna waa qof jira hadduu le hadduu yahay qof labaclabac ah oo marba dhanuu ciirayo dabaylu kolba dhanuu wadaana wax jiroo lagu talageli kara maaha dadku waxay idhaahdaan diinteedu inay ii hagaagto bal sheekhow ii ducee waa laguu ducayn laakiin haddaan dadaal jirin ka war haddaad balwadii daynayn haddaad taariku salaadnimadii daynayn haddaad eh, wixii xumaa daynayninoo adu go-aan qaadanin yaa ku go-aan qaadanaya waaye go-aan waa in laga helaa qofka wax lagu ducaysto weye nabigeennaa ku ducaysanaya calayhi salaatu wassalaam waa xadiid saxiixa ah oo rasuul ka sugmay nebigu wuxuu ducadiisa ka mid ahaa allaahuma innii as'aluka ahabaata fi اlamr waalcaziimata cala arushd ducooyinkiisa ka mid ah, ducadu way dheerayde ilaahayoo waxaan ku weydiistay inaan islaamnimada ku sugmo iyo go-aan wanaagsan oon u yeesho wixii fiicane go-aan fiican oon u yeesho wixii rushdiya hanuun ah wixii hanuuna inaan go-aan fiican ku qaato ducadii rasuulka wey sala allahu calayh wasalam waxyaabaha inaga caawin karo waxaa ka mid a aliqtisaadu fi lcibaada inaynu cibaadada hee dhexdhexaysanno cibaadadu inay safmar iyo suququl noqotona maaha kugu yar inaad ku jibbootood isku rartana maaha waa in aad kari karto oo dhexdhexaada inaad qaadato wey wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda faray inay camalka joogteeyaan axabu lcamali ila allaahi adwamuhu wain qal camal oo dhan ilaahay wuxuu u jecel yahay kaw addoonku joogteeyo haba yaraado wuxuu raaciyey iklifuu min alcamali maa tudiiquun camalka qaata inta karaysaa maxaad kari karaysaa soomka sadaqada maxaad karaysaa qur akhrintiisa maxaad karaysaa inaad dacwad fidisa inteed karaysaa dadka intaad inaad u samafashay inteed karaysaa mar walba saasuu ku xisaabtamaya qofka bani aadamka wixii shaqadaad kari karayso waa la joogtayn karaa shaqada kugu culusna ma joogtayn karaysa xamaalka iminka bakhaarkaa eh, alaabta ku rogaya hadduu is idhaahdo ka gaadhsii oo halkuu gadbad ka qaadi karaya ama jawaab laba ii saara buui saddex ii saara afku goostay markaasuu jilbaha u dhaco wuu jabay xamaalistii iyo shaqadeediina wuu seegay marka dambena waxaa laga yaabaa inaan dibba loogu soo celino uu idhaahdo taa mar horeaan ku jabaye waan eeda iga daa inuu idhaha kalkaa ka shaqayn maaye waxaa sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay intuu masaajidka soo galay waa mid tusaale u noqon kara dumarkeeni iyo xaawalayde xadhig laba tiir isugu xidhan muxuu ahaa uu ihi xadhiggani sayna baa cuskataale waxaaskii nabiga mid ka mida ah, markay daasho ayay ku dhegtaayoo markaasay qasab isku taagtaa markaa nebigu wuxuu ihi fura qofku ha cibaadaysto intuu kari karayo markuu daalo ha joojiyo si cibaadadu aanu macaankuuga tegin ina diina yusrun wala yushaadda diina axadun ilaa kalabah diintu way fududday qofka isku adkeeyana way ku adkaataa markaa taasina waa farsamo kale oo laguu sheegayo oo aad cibaadada ku joogtayn karto waxyaabaha kaa caawinaya waxaa ka mid a qiraa'at lqur'aan qur-aanka kariimka ah inaad akhrido qur-aanka markaad akhrido Eh, wax badan badan badan oo dawa-a ah baad heshaa kolkaad si joogta ah maaragtay qur-aanka u akhrido qalbigaa ku safaysna waa lagu caafimaadaa marka cibaadaduna way macaanaataa waxaa ka mid a ah inaad xusuusato geerida oo aad tila talo aakhiro marka la tago maxaa loo sahay qaadanaya dee nusuustii baa kuu sheegaysa waxaa loo sahay qaadanaya sow camalkan un maaha oo tolkani miyay ku raacayaan oo xoolaan miyay ku raacayaan ubadkiiyo oridii ehelku miyay ku raacayaan maya tolo maxaa qabriga tegaya dee waa camalun haddaa maxaan ku fadhiiba waana ka nebigu ina baraya calayhi salaatu wasalaam akiruu dikra haadi min ladaat xadiidkii saxiixaa macaanyaalkan adduunyada ah ku haysaan ka idin dhaafinayo geerida ah xusuusta intaynu xusuusannaa waabaynu silowsiinaaba dad badani dhimashada iyo bal ha soo yaro qaadan iga yara daa marka la yidhaah haddaad dhimato haddaad dhimato laba jeer lagu celiyo qofka wuxuu leey war maxaad ku falaysaa horta haddaan dhisa maxaad ka faa'iidaysaa waad igu celcelinaysaa baryahan miyaad <laughs> ya subxaana allah nebi maxamedna wuxuu leeyahy badiya badiya badiya waayo shayga aad badiso waad ku tala gashaa iminka haddaad wax xusto macnaheedu waxa weynu kugu weyn haddaad shaygaas sooba qaadi weydana kuguma weyna wasni weyn agtaada kuma leh geeriduna inay qalbigaaga ku fududaataa qaflad bay dhashaa inaad noqoto qof ka dhacsan oo ilaah iyo aakhirada ilaawa taasina waa muhiim akiruu dikra haadimi ladaat malaa isagoo daala daala zaaya saddexdaba u soo arooray xadiidku oo zaaya daalna laakiin riwaayada ugu yar awooda badani waxa weeye tadaalka almucjama waa kii qaadic dhandhan baa lagu hayaa meeshan oo noocyadeeda kala duwan dadku way dhadhaminayaanoo way macaansanayaan oo way muudsanayaan adduunyada marka mid baa soo afjari doona midkaa xusuustu ha ilaawina buu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha camalkan inaynu sii joogtayno inagu dhiiri waxaa ka mid a ah suxbatu lakhyaar dadka wanaagsan oo aada la saaxiibto dadka fiican oad la saaxiibto waa dadka aladiina tudakiruka ru'yatuhum billaahi subxaanah waa dadka aragtidooda ilaahay iyo aakhiro ku xusuusiso ee marka aad iyaga aragto aada is odhanayso inta aad hebel la joogto hadal xunnaha odhanin ficil xunnaha samaynin bal wuxuu kuu sheegana ka faa'iidayso sharkiina waad joojinaysaa khayrkana waxunbaa ku biiraya nin shaacilaa wuxuu ihi fatashabbahuu in lam takunuu milahumu ina atashabuha bilkaraami falaaxu dadka haddaydaan ka mid ahayn bar isu egeysiiya uun dadka wanaagsoona la isu egeysiiya ama la ag fadhiistaa iyadaaba falaax daaka qowmun laa laa yakiibu jaliisuhum qolo loo dembi dhaafo ilaahay uu malaa'igta yidhi waanu dembi dhaafay ayaa waxay malaa'igtu idhaahdeen mid baa iskala fadhiya hebel oon kaba mid ahayn wuu iska soo fadhiistay uun qoladaa kala fadhiistaana ma guuldaraysta buu ilaahay kuyihi malaa'igta idan markaa si aad guuldarrada uga baxsato dadka wanaagsan ee aragtidooda ilaahay ku xusuusinaysa ay diin ku xusuusinayso ay cibaado ku xusuusinayso aakhiro ku xusuusinayso ay geelida ku xusuusinayso waa inaad ka ag dhowaato waxyaabaha inaga caawinaya waxaa ka mid a ah inaan camalka joogtayne ducada wax waloo dadaalaynu samaynaba haddii aanu ilaahay nagu garabgelin ma hirgalo laa nactamid calaa anfusina faqad nafteenna uma cuskan karayno nactamid cala allah uma calaa anfusina ilaahay baynu cuskanaynaa garabsanaynaa diin iyo dunyaba kadibna dadaal baynu samaynaynaa ducooyinka qur-aanku ina baraya waxaa ka mid a rabbanaa laa tusiq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab rabbanaa laa tusiq quluubana ilaahay qalbigayagii toose haleexini qalbigayagii toose nabi maxamedna ducadiisu saasay ahaydoo yaa muqaliba alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gedgediya oo qalbigayga ku sug diintaada buu odhan jiray rasuul sala allahu calayh wasalam markii saxaabiyaddu ay weydiisayna wuxuu uhi ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa hayalwa yaabin ducadani qalbiyada bani aadamku waxay u dhaxeeyaan laba faroodoo faraha ilaahay ka mid a ah. dhinacuu doonu u rogaa qof xumaana khaatumadu hagaajiya mid wanaagsanana khaatumadu ayuu ka xumeeya karkaarku weydaartaa waxaa ka mid a waxyaabaha inaga caawin kara almuxaafadatu cala annawaafil sunnaha inaynaan fudadaysa sunnaha iyoynaan fudaysanin faral waliba sunnuu leeyahy soonkaa sunno loo wataynu soo sheegnay salaadu sunnay leedaho raatibooyin baa ku xeeran dad badan baa dadaalo meherada ka yimaada laakiin marka hore wuxuu imanayaa iyadoo lagu jiro salaada marka dambena wuxuu baxayaa iyadoo wardigii socdo sunnihii horena wuu ka tegayaa sunnaha dambena wuu ka tegayaa dee gaari safar lama geliyo bilaa istabniya oo bilaa tuulah bannaanka hadduu fadhiista maxaad ku kicinaysa maxaad se ku furfuraysa tusaaluhu leeya sunnu waataynu hore usoo sheegnay sunnuhu waxyaabaha muudka iyo macaanka u sameeya weeye faralka marka yaynaan ka dhigin cibaadadeenna mid mutuxan yaynaan ka dhigin rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay xadiidkii saxiixa addoonku ilaahay wuxuu ugu dhowaada rabbi wuxuu ugu jecelyay faralka waa xadiidulqudsigii walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba qofkuna mar kastuu sunnaha badiyo oo uu soo badiyo waan jeclaadaa waan jeclaadaa buu ilahay yidhi jeeroon xubnihiisoo dhan ilaaliyo indhihiisaan noqonayaa dhegihiisaan noqonayaa gacmihiis iyo cagihiisaan noqonayaa buu ilahay xadiidulqudsigan ku leeyahy rabbi baa ilaalinaya weli ilaahay oo karaamo leh oo la ilaaliyaabuu noqonayaa mar kastoo qofku sunnaha badiyo waxaa badbaadaya maxay reserf eriu haystaa eria ayuu haystaa uu ku badbaado faralkiioo kol hadduu qofkii sunnayaal badan samaynayo faralkii wuxuu leeyahay meel laga difaaco oo shaydaankii dee uma soo dhowaanayo inuu kaa kaxeeya faralkii intaasoo sunnaha baad hay duhurkii afar baad tukataa ka horreeya afar ka dambeeya casarkii afar ka horreeya sunnayaashao dhan baad ilaalinaysa marka haduu kula soo kaco maanta oo weerarku kugu cuslaado laba sunnaa buu tuuraya hadduu weerarku sii bato marka labaadna oo colkiisa uu soo xoojiyo marna waad tukanaysaa sunnii marna waad laakiin ka war haddaad bilaa sunno tahay faralkaa la isku qabsanayaa weerarka u horreeya wuxuu kugu bilaabmayaa magaalada dhexdeeda waa raasamaalkii oo faralkiia marka maalin waad ka tagtay maalinna waad samaysay marka labaadna waa lagula kacay waa lagaa saarayba halkii aad ku badbaadi lahayd arintaa ayaynaan fudaydsanin cibaadada wakti hore waa in qofku usoo diyaargaroobo siduu ku ilaalin karaa sunnayaasha waa inu sameeyo wardiga waa inuu sameeyo mid ka horeeya mid ka dambeeyaba kaydkaynuu dhigaynaa saasuu ku biiri karaya waxaa ugu dambeeyo tobnaad oo aynu ku joogtayn karaynaa camalka ina sugaya bacda ramadaan alibticaadu can ilmacaasi godobta ilaahay laga gala inaynu ka durugno bani aadamku aada wuxuu uga baqdaa inuu dhexdooda godob kala galaan wuxuu dhaa ar godobtaa uma badrheeri kara iga daah hebel godob kama geli karooo ka macaashi maayo iga dah bal maxaad u malaynaysaa ilaahii weynaa ina abuuray godobtaad ka gashay subxaana wa tacaala haddaad ilaahay godob ka gasho ilaahay oo godob laga galaa waa isagoo la caasiyey xaq keliyuu ilaahay lahaayoo in laga amar qaato oo la adeeco marka haddaad xaqii ilaahay diidday waad ku gacan saydhay ilaahay baad u dhoolla tusatay ilaahay baad ka hortagtay godob weyn baad gashay caasi godobaysan baad noqotay markaa hadduu qofku macsiyo iyo gef ku dhaco macaanka cibaadadaa yaraada shaydaankii iyo naftii baa ka faa'iidaysta midh buu tuurayaa midh buu tuurayaa midh buu tuuraya wuu saala saalaeyey siduu maalinba waslad usii tuuraya cibaadadii caddaysimuu ka noqday halkaasuu uga baxay kii ilaahay uhi fansalakh maaluhu ka mahali lkalbi waa nin reer banu israa'iil ka midoo culimmadii reer banu israa'iil buu ka mid ah cilmi wuu iqaanay qur-aanku markaa kolkuu ka warramaya tusaalihiisa ay oo kalu kala mid ninkaa diintii ka dhex siibtee looxtuure kitaab xooray wuxuu ka dhigan yahay buu laha yidhi maaluhu ka maali lkalbi tusaalihiisa ay ku ayaan ka dhigi karaa buu laha yidhi sidaanu markaa waxba ogeyn iyo sidaa e, dadka agtooda miisaan aanu ugu lahayn marka macaan yeelan mayso cibaadadu joogtaynna kari mayno dunuubta noocyadeeda kala duwan haddaynaan iska dayn sakiiraha wa kabiiraha dunuubta qaar way waaweyn qaarna way yaryaryihin laakiin ogoowo waxa yaryar marka ay bataana la biiriyo way weynaadaan haddii iminka halkaa aynu maalin walba nidhaahno bannaanka agteenna lowr jaya gaadhi iska rogaha ha ku soo shubo oy sanad ku wado jayga ah iska rogadaasi halka waa jay yaryaroo ururaya buuruun buu noqonayaa tusaaluu ku bixiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo safar lagu jiro ayaa layidhi maxaynu dab ku shidannaa oo aynu wax ku karsanaa dee nin walooba dhaqaaqoo in yaroo xashiisha keen buuhi iyo xawdad xawdka ma taqaana waa ulaha yaryara dhudhumo nin walba soo qaad waa col boqolaala nin waliba laba xaaboo yaryar buu gacanta uu ku soo qaaday buurbaaba samaysantayba way ka badatayba wax dab lagu shidaba saasoo kale unbuu dunuubta yaryar ka dhigantahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam laa taxqiranna min almunkaraati shay waxa macaasida laydhaha fudaysanin way biiraysaa biiraysaa ilaa ay ku wada liiqdo markaa arrintaasina waa sir kaley tahay inaynu ogaanno macaasida inaynaan fudaysanin si aynu cibaadadan u joogtayn karno markaa tobaneeyo shay baynu sheegnay oo laga macaasho cibaadadoo la joogteeyo iyo tobaneeyo shay oo sir ah kaa caawin karta inaad cibaadada sii waddo waxaynu u abuuranaynu u taagannahay inaynaan cibaadada kala furin geeddi baa socda safarkuna wuu dheer yahay dariiquna ma fududa meel la dego oo lagu raaxaystaana ma jirto oo ka sokayso jannada marka ayaan jidka lagu jiiftaamin jidka dheera la marayayaan lagu jiiftaamina sahaydiisana ha la qaato si halkii lagu nasanaya waa jannada iyo raalli noqoshaha ilaahay iyo ilaahayoo jannada lagu arkay aynuu gaadhi karno dembigeenna allaha dhaaf kii waalidkeenna allaha dhaaf camalkan aynu wadnana allahainagaallah inaga aqbalo cadaabka allah inaga fogeeyo jannana allah inoogu bedelo intaynu nool nahayna kuwii joogteeye allaha inaga dhigo khaatumadana khayr allaha inoogu khatimo muslimkana dhibka allaha ka dulqaado intii dhiban dhibka allaha ka dulqaado intii muraad lena muraadkoodo khayr la allaha siiyo dad baa cudur ka cabanaya caafimaad allaha ugu bedelo kuwa caruur la-aan ka cabanaya caruur barakaala allaha siiyo kuwa caruur lana caruurta allaha u hagaajiyo caruurta allaha inoo wada hagaajiyo waxaynu hayno dal iyo dad iyo diin iyo dunyana allaha inoo barakeeyo cis iyo sharafna allahayna siiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wasubxaana rabbik aad buu sheekhu u mahadsan yahay ilaahay miisaanka xasanaadka isnaha ugu daro waxaynu u barinaa in ilaahay uu cilmiga iyo cimriga iyo cuudkaba allah u barakeeyo sheekha insha allahu waxaynu isku dayeynaa jucbada ama shixnadda aynu qaadannay inaynu ku ducaysanno in ilaahay inagu sugo isla markaana aynu weelayno kuwii ku dhaqmanaana allah inaga dhigo sheekhuna aad buu mahadsan yahay jazaakum allah khayran ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا إلى الله نمضي هنيئا لمن سبق